رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدوا بالكبر والإعجاب kibirka inuu xaaraan yahay ayuu baaq u yahay iyo inuu qofku isla tacajubo islana yaabo qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi tilka taasi addaaru ee daarta ah al aakhiratu ee dambe najcaluha waxaan u yeelaynaa oo jannada aan siinaynaa liladiina kuwii laa yuriiduuna aan doonaynin culuwan kor ahaasho inay ulluwaan oo ay ku kor noqdaan fil ardi arlada walaa fasaadan fasaadna aan doonaynin waalcaaqibatu littafiicanna lilmuttaqiina muttaqiintay u sugnaatay wa qaala tacaala ilaaha sarreeyo wuxuu yidhi walaa tamshi ha ku soconin fil ardi arlada dhexdooda maraxan si isqaadxaad ah si marax ah oo kibira ha ugula soconin wa qaala tacaala walaa tusacir ha aadimin khaddaka dhabankaaga linnaasi dadka qofka markaad iskala weyn tahay hadalkiisa waxaad nacayso yaa inta badan dhabanka la aadiyaa dhabankaa markaa la aadiyaa sidaa darteed baa la leeyahay afuurkaaga dadka ha aadin walaa tamshi fi lardi maraxa arladana marax iyo kibir ugu soconin ina allaha ilaahi laa yuxibu ma ja'la kulla mukhtaali ku isqaadqaad badan dhammaantii fakhuurin haddana faan badan walmacna qad khadaka linnaasi ay tumiiluhu wa tucridu bihi can innaasi waa ka iilin iyo kajeysin dadka xaggooda dhabankaaga inaad wejigaaga intaad ka leexisaa dhabanka aadiso takaburan calayhim isla weyni aad korkooda iskala weyn tahay waxaa layidhaahdaa attabakhtu wa isqaadqaad wa qaala tacaala ina qaaruuna qaaruun kaana min qowmi muusa muuse qoonkiisii ayuu ka mid ahaa fabaqa wuu ku xadgudboo wuu ku kibray calayhim korkooda wa aataynaahi waxaan ka siinay min alkunuusi xagga kansiga iyo maalka maa wax ina mafaatixahu furayaashiisu la uu ay ku cuslaadeen bilcusbati jameeco ulilquwati xoog badan jamaaca xoog badan ay qaadi waayeen ayuu yiri ilaa subxaana wa tacaala ayaan ka siinay id wakhti qaala lahu ay u yiraahdeen qowmuhu qoomkiisa wakhti ay qoomkiisii ku yireen wakhti ay qoomkiisii ku yiraahdeen laa tafrax ha farxin in allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alfarixiina kuwa farxeen kuwa farxa allaahay ma jeclo subxaana wa tacaala wa qowlihi tacaala laga gaaro fakhasafnaa waana gooynay bihi asaga iyo wa bidaarihi daartiisada alarda dhulka can cabdullaahi bni mascuudin radi allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa yadkhulu aljannata jannada ilaahay ma gelaya man kaana qofkii ay ahaatay fii qalbihi qalbigiisa mifqaalu daratin dhowro casa mifaalkeed darro waa shay aad u yar oo ilmo aragti ah mifqaalkiisa iyo garaankiisii culeyskiisa oo min kibrin kibir ah qofka qalbigiisu ku jiro qofka qalbigiisa uu ku jiro magalaha gelahayo jannadii ilaahay way kibirku aad buu u dhib badan yahay kibirka aad buu dhib badan yahay saa darteed ayaa la tilmaamayaa oo la leeyahay qof allaale qofka qalbigiisa wax yar oo kibira uu ku jiro jannada ilaahay ma galayo faqaala rajul nin baa yidhi ina arajula qofku yuxibu wuxuu jecel yahay an yakuuna inuu ahaado sawduhu miradiisa xasana mid qurux badan oo wanaagsan wanacluhu dacaskiisuna xasanatan kuwa fiican inay ahaadaan yay dadku jecel yihiina see la yeelayaa ninkani wuxuu u fahmay kibirka la sheegaayo dhar fiic fiican oo la xirta inay tahay iyo dacas qurux badan oo markaa la gashto kaasi soo kibir ma aha qaala rasuulku wuxuu yidhi ina allaha jamiilun ilaahay waa jamiil yuxibu ljamaala jamaalkuna wuu jecel yahay ilaahay waa jaliil jamaalkuna wuu jecel yahay alkibru kibirkusa waa qataru lxaqi waa xaqoo laga santaago xaqoo la dafkiyo marka laguu sheego oo la diidaa kibir la yidhaahdaa iyo waqamtu naasi dadka oo la xaqaa ama la gaso rawaahu muslim baa xadiiskaa weriye bataru lxaqi waa dafacuhu waa reeditaankiisii wa radduhu in lagu ridiyo lagu celiyo calaa qaa'ilihi qofka ku hadlaya xaqa wa qamtu nnaasina waa ixtiqaaruhum waa yasitaankooda waa inaad dadka yastaa oo aad dadka liidaa oo aad dadka u aragtaa inaad adigu markaa ka saarayso wa can salamata bini laqwac radia allaahu canhu ana rajulan ninbaa akala wax ku cunay cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa sala allahu calayhi wasalam bishinaalihi gacantiisa bidixda ah asagoo nebiga ag fadhiyuu bidixda wax ku cunay faqaala rasuulku wuxuu yidhi kun milkaada ku cun qaala wuxuu yidhi laa astatiicu ma alla kuma cuni kara midigta la astatiicu qaala rasuulku wuxuu yidhi lastatacta ma awoodid haddana ilaahay ma ku awoodsiiye ayuu yidhi lastatacta ma kartid buu dhahay haddana nebiga maa manacahu kama mancinin oo uma diidin ila alkibru kibir maayo wax kale uma diidin sababta uu biixda ugu cunayo midigta kibir maayo wax kale uma diidin kama xanuunsana nabar ugama yaalo kama go'na qaala wuxuu yidhi famaa rafacahaa kor uguma qaadin ilaa fiihi afkiisa maalintaa wixii ka dambeeyey gacantiisa kor uma qaadin waa habaarkii nebiga habaaray sala allahu calayh wasalam dartii rawaahu muslim baa xadiidkaa weriyey intii wahbin qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi rasuulkii allah maqlay yaquul asagoo dhahaya alaa ukhbirukum ma idiin sheegaa biahli naari ahlu naarka calaamaadkoodii sifooyinkooda waa kullu cutullin mid kasta oo madax adag jawaabin ka kan oo xaqaan lagu kelin mustakbir oo haddana isqaadqaad badan muttafaqun calayhi wa taqaddama sharxuhu xadiidkaa sharxigiisana wuxuu noogu soo hormaray fii baabi dacafati lmuslimiin markaan maraynay meeshaas ayaa markaa ku soo aragnay can abi saciidin alquduriy radia allaahu canh can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ixtajat innaar naartu ixtajat eh, iljannatu wannaar naartii iyo jannadiibaa dood dhex martay jannadii iyo naartiibaa doodeen qaalat innaaru naartu waxay tidhi fiya waxaa igu sugan aniga oo gudahayga ku jira aljabbaaruun walmutakabbiruun jabbaariintii mutakabbiriinta naarta ka dhex raadiya dadkaasaa dadkayga ah bay tiri wa qaalat iljannatu jannadiina waxay tiri fiya anigana waxaa igu sugan gudahayga oo isoo gelaya ducafaa'u nnaasi dadka kuwooda ducafada ah iyo wa masaakiinuhum masaakiintooda masaakiintoodii ducafadooda anigana igu sugan faqada allah ilaahay baa kala garsooray baynahumaa dhexdooda ilaahay ayaa kala dhexdhexaadiyey oo wuxuu yidhi innaki adigu aljannatu jannay raxmatii naxariisteydii baa tahay xamubiki waxaan kuugu naxariisanayaa man ashkii aan cadaabkaygii baa tahay oo ucadibu biki waxaan kugu cadaabanayaa man ashaa'u qofkii aan doono kala aamusa adna raxmadaydii baa tahay naxariistaydii baa tahay ciddaan doonaan kuugu naxariisana adna baa tahay ciddaan doonaan kugu cadaabanayaa waa likilaykum labadiina mid kastoo ka mid ahna calaya korkayga waxay ku leedahay miduha buuxinteeda jannay adna anaa ku buuxin naaray waa lagu buuxin rawaahu muslim baa xadiidkaa weeyey wacan can abi hurayra radia allaahu canhu ana rasuul allah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa yanduru allah ilaahay ma fiirinayo oo ma eegayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ila qof ka jiida isaarihuu hoosguntigiisa ama go-iisa baqara sikiiraa dhulka ugu jiida muttafaqun calayhi suraalku yuusan aanqowga dhaafin naxariistu yuusan aanqowga dhaafin khamiisku yuusan aanqowga dhaafin haddii laga kor mariyo way fiican tahay ama in laga hoos mariyo anqalgu waa mamnuuc aw wiilshayaal dhiigka ahaa jeeniska dhulka u jooga jeeniska dhulka ku jiida aaway kuwii noocaas ahaa salaadaha ayaa qatar ugu jira qamiiskeeda saqdii waxyaabihiisii ma manayn kartid ciyaal baa lagu magacaabaayo quruxii hanaa fiican buu moodaa waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah inuu u dhaga nuglaado ilaahay aayaadkiisa subxaana wa tacaala waayo qof kasta oo isaarkiisa iyo macawistiisa dhulka ku jiidata filnaar naartii dhex ahaanaysa aad i aad u dadaala gabdhihii hoos geeya dhulka geeya la yidhina kor bay u qaadeen wiilashii kor u qaadeen hoos bay geeyeen maxaa maxaana nagbaysiiyey ilaahay aayaadkiisa maxaa nagu diray axaadiista nebiga waa dhibaato aad iyo aad u weyn laa yanduru allaahu ilaahay ma fiirinahaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ilaa man shaqsi xaggii jarra jiibay izaarahu hosguntigiisa baqara si iyo isqaadqaad ah muttafaqun calayhi wa canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi halaafatun saddex laa yukallimuhum allah ilaahay la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo walaa yusakiihim ma tahiraayo walaa yanduru ilayhim ma fiirinayo xaggooda walahum cadaabun aliimun cadaab xanuun badanna waa leeyihiin allahu akbar saddex qofood oo ummadda ka mid ah ilaahay la hadli maayo ilaahay ma fiirinayo mana dahiraya cadaab xanuun badanna waa leeyihiin shaykhun zaanin waa ka koowaad waa oday macaasi badan da' buu gaaray haddana allow caasinaya waa oday macaasi badan waa meligku madaxweyne kadaabun beenlow ah iyo waa caa'ilun cayr ama faqiir mustaqbir isqaadqaad badan rawah muslim baa xadiidkaa wariyey alcaa'ilu alfaqiir baa loola jeedaa shayqa zaaniga ah waa oday da' ah haddana macaasi badan haddana xumaanta laga celin karin kan dhallinyaraha ah ha caasiyo ha zinaysta ma aha macnuhu laakiin kaasi waaba dhallinyaree kani muxuu xumaanta u galayaayo madaxweyne beenlow ah qoray araggiis waxkay muquunin karaa caawu raadiha ka hadlay ku xirantaa warkiisaa la qaataa maxaa been ku kalifaaya faqiir mustakbir ah kawaxaysta ha kibra macnaha ma aheen kan waaba faqiira muxuu ku kibraya waa sida annadoo kale dhammaan fuqara maaha haddana qof kasta sankuu ka hadlaya qof kastaa kibri isla weyniyuu ku socdaa saa darteed baan ayadna loo sheegi karin xaq baadna loo tilmaami karin qof qaadanayo qof ogolaanayo qof yeelayo markaa ma jiro saa yeenan noqon waa in aad ilaahay loo caabudaa khayrka iyo wanaagana lagu dadaalaa taacada ilaahayna lagu socdaa subxaana wa tacaala fuqarada ama caayilada ee kibir ka badan waa dadka ilaahay u necab yahay wa canhu qaal qaala rasuulku wuxuu yidhi qaala allahu casa wajalla ilaahay wuxuu yidhi alcizu isaarii sharaftu waa hoosguntigayga waalkibhiyaau isla weyniduna ridaa'ii waa bu-ayga faman yunaasicunii qofkii igula dooda labadaa oo igu qabsada cadabtuhu waan cadaabaa buu yidhi ilaa subxaa labadaba ilaahay bay sugnaatay kibirku waa ilaahay go-iisa ciziguna waa ilaahay isaarkiisa qof allaalo qofkii igu qabsadee igula dooda waan cadaabaabu dhahay ila subxaana wa rawaahu muslim baa xadiidkaa weriye wa canhu ana rasuula allah rasuulkii ilaahay baa qaala wuxuu yiri baynamaa waqti rajulun nin yamshi soconaya fii xulimatin bilad asagoo wata xulmigu waa biladda iyo dhanka isku jooga ah ayaa la yidhaahdaa waa dharka daahirka ah iyo baatinka ah ayuu markaa watay tucjibuhu ay cajab gelisay nafsu nafsadiisa wuu isla yaaqan yahay asaga ma ahe inuusan qof kala jirin yuu isku maleeya murajirun uu shallaysan yahay ra'sahu madaxiisa murajir ra'sahu madaxiisa muu isku qaadqaadayo fii mashyatihi socodkiisa tabkhoraya isqaadqaad buu ku socdaa fii mashyihi ciidda inuu ka xarakoonayo moodaa id wakti khasafa allaahu bihi ilaahay uu la gooyo dhulka subxaanahu wa tacaala fa huwa yatajaljalu yuu tiimbanayaa ilaa fil ardi arladuu ku tiimbanayaa hoosuu ugu sii socdaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamo laga gaaro qiyaamaha marka la gaaraa la soo celin muttafaqun calayhi wuxuu alla siiyey markaa ima ila aljanna wa ima ila annaar murajil ra'sahu ay mumashiquhu ay u shallaysan tahay timihiisa yatajaljalu biljiinayn waa laba jiine ay yaquusu wayanzil waa quusayaa oo waa timbanayaa oo hoos buu u sii loola jeedaa wacan salaamata bini laqwac qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi laa yazaalu rajul qofku kama zuulo yadhabu inuu la tegahayo binafsihi nafsadiisa ee isqaadqaadayo oo kii uu ku soconayo xataa yuktaa ilaa lagu qoro fi ljabbaariina jabbaariinta dhexdooda fa yusiibuhu markaa waxaa asiibaya oo ku dhacaya maa asaabahum jabbaariinta waxaa asiibaa rawaahu tirmidi waqaala xadiidun xasan yadhabu binafsihi ay yartaficu ay tatakabar waa loola jeeda wayatakabbar iskorqaadayo kibkibraaya baabu xusni lkhuluq dabeecada fiican alla dabeecad fiican aaway maanta yaa lala dhaqmi karaa maanta yaa lala darsi karaa maanta yaa la guursan karaa maanta yaa wax guursan karaa maanta khuluq waxyaabaha lagu tilmaamayo fiiri qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wa innaka adigu rasuulkii allow la calaa khuluqin dabeecad korkeed baad ku taagan tahay cadiimin oo weyn aslaaq iyo dabeecad fiican baad ku taagan tahay wa qaala tacaala waalkaadimiina alghay kuwa inkooda caburiya waalcaafiina can innaasi dadkana iska cafiyo waaye dadka khayrkii wanaagga gala wa can qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa axsana annaasi dadka midka ugu fiican khuluqan xagga dabeecadda xagga khuluqda iyo akhlaaqda asaga ugu fiicnaa muttafaqun calayh wa canhu qaal maa masastu ma taaban buu yidhi diiraaja diiraaj walaa xariir diiraajku waa nooc xariirta ka mid ah iyo xariirta caadilada ah. alyana ka jilicsan min kafki rasuuliillaahi rasuulka aad buu gacan jir canaa rasuul xariirna waa taabtay diiraajna waa taabtee gacanta nebiga wax ka khafiifsanaa oo ka jilcanaa ma taabanin walaa shamantu ma urinin raa'ixatan raa'ixa ma urin udug qadin weyn atyaba ka udgoon min raa'ixati rasuuli rasuulillaahi rasuulka raa'ixadiisa iyo udugiisa sal alla calayh wasalam walaqad khadamtu waxaan u khidmeeyey oon u shaqeeyey rasuul allaahi rasuulkii ilaahay cashara siniina toban sano ayaan u shaqeeyey famaa qaala lii qad weligay iima dhihin uf uf ima dhihin waa maxay maxaa uf kelimadaa ufka waa wixii la ibsado wax aan ibsada weligay ima dhihin walaa qaala iima dhihin lishayin shay facaltuhu aan sameeyey miima facaltahu maxaa ku samaysay walaa lishayin shayna iima in lam afcalhu aanan samaynin alaa facalta kadaa maxaa sidaas u samaynaysay muttafaqun calayhi akhlaaqdiisay ka mid tahay toban sano weligii shaqaalo kuma qayinin toban sano weligii ifma cihin laba beriyaana loo jooga shaqaalayaasha noo shaqeeya markaasay naga baxsan la sanaad ragi intaad ka baxda cawdi iyo aflagaadada halkii maalin labaatan jeer baa la aflagaadaynaya la dhibaataynaya bikiir hadduu ka faqay iska radaa dhulkana uga dhaco hadduu jabo waadan shaaki kalada mutafaqun calayh wa can sacdi bni jafaar qaala wuxuu yidhi ahdaytu rasuula allaahi rasuulkii allaa ku hadiyeeyey ximaaran dameer waxshiyan dameer duujoog ah dameerkan lagu magacaabo dameerka waxshiga waa dameer farow faraddahu calay waa igu celiyey weligiisna hadiyada wuu qaadan jiray fadyara ninkan sacdi ahaa wuu ku celiyey falammaa ra'aa markii uu arkay nebiga maa fii wajhii jiraayo iyo murugyo ah qaala wuxuu yidhi innaa anagu lam naruddahu calayka kuguna celinin ilaa waxaan kugu celinay ana xurumun xurum baan nahay muttafaqun calayh dad xarman baan nahoo xaajibaan ahay buu dhahay nebiga saa darteed haddaan xarman nahay inaan ugaarta cunnana waa nala ka mamnuucay Mhm. bacdamaa ninkani murugooday akhlaaqda nebiga waxay keentay inuu qanciyo akhlaaqda nebigu waxay keentay inuu murgada ka tirtiro waa can ilnawaasi samcaan qaala wuxuu yidhi sa'altu rasuul allah rasuulkii allah su-aalay sala allahu calayhi wasalam can ilbiri waalifmi biriga iyo ifmiga samafalka iyo wanaagga iyo dembiga faqaala rasuulku wuxuu yidhi albiru xusnu lkhuluqi biri oo dhan waa dabeecad fiican haddaad dabeecad fiican lahayn biri aad leedahay ma jiro qofkaad uu ahlu diini sun kor uu ka shubo qur-aanka dabeecadna uusan lahayn qof ag joogayaa ma laha dadkoo dhan way in yar hadduu yaqaano dabeicaddiisuna ay fiican tahayna lagama argo cilmiga waxaa ka sarreeyo ka qiimo badan waa khuluqda fiican khuluq iyo cilmi markaad isku darsato sharaf gooni baad yeelanaysaa laakiin maalinta khuluqdaadu xumaato dabeecadaadu xumaato diintaa wuxuu anfacaya markaa ma laha albiru xusnu alkhuluqi waalidmu dembi maa waaye xaaka dhiboo ku soo laalaabta fii nafsika nafsadaada oo wakarihta aad nacdo an yatallica calayhi nnaasu inay dadku kugu daalacdaan wixii aad nacdo inay dadku kugu kor arkaan baa ifmi ah rawaa muslim baa xadiidkaa wariyey wacan cabdullaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi lam yakun ma uusan ahayn rasuulullaahi rasuulkii ilaahay faaxishan mid fahan walaa mutafaxishan mid xumaanta iska keekeene iska dadbayana ma ahayn dadku waa laba midaa faaxishadiisa buu ah fuxshi badan waaba qalay sidiisaba waa faaxish midna waa mutafaxishoo xumaantuu iska doondoonaa xumaantuu iska raaraadiyaayo saasaa midna lagu yaqaanaa mid waa faaxish midna waa mutafaxish labadaba ma uusan ahayn rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yiraahda inna min khiyaarikum dadka idinkugu fiicane idinkugu akhyaarsan axsanakum waa dadkiina idinkugu fiican akhlaaqan xagga akhlaaqda muttafaqun calayhi khiyaar waa dadka akhlaaqda leh waa dadka edabta leh waa dadka aan laga dhargelin ummaddu jecel yihiin dabeecadda fiicanna markaa leh muttafaqun calayhi wacan abi darda canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi maa min shay-in shay ma jiro afqalu ka cuslayn badan fii miisaani almu'mini qofka mu'minka miisaankiisa yowma alqiyaamati min xusni alkhuluq dabeicada fiican wa ina allaha ilaahayna layaqbadu waa u caroodaa alfaaxisha qofka faaxishka ah albadiya ee fuxshi ku hadalka ah xumaanta midka ku hadla dadaad arkaysaa afkooda waxa ka soo baxaya waad inaalilaahiyansanaysaa haddana waa akhanaada waa dad waaweyn waa dad cirro leh waa dad mutaqaanaa afkiisa waxa ka soo baxaya waxawaaye waa wax ilaah subxaana wa looga magan galo dad noocaas ahaa jiroo xumaanta uun ku hadla hooyadaa saa yeel aabbaha inta ka bixi walaashaakan ka samayn waa haddana markaad fiiriso waa towduu joogaa waa xilli wuxuu marayaa gabagaba ah sidaa darteed ayuu rasuulku nicib ilaahay nicib yahay midka faaxishka ah haddana bidliga ahee fuxshiku hadalka ah rawaahu tirmidi wa xadiidun xasanu saxiix albadiy huwa aladii yatakalamu bilfuxshi waa midka faaxishada ku hadla warubyi lkalaami hadalka xun wa can abi hurayra qaala su'ila rasuulu ullaahi rasuulkii allaa la su'aalay can akari maa shankan ugu badan yudkhilu nnaasa dadku ay ku galaan aljannata jannada maxaa ugu badan oo ay dadku jannada ku galaan qaala taqwa allah cabsi ilaahay iyo waxusnu lkhuluqi dabeecad fiican labadaas ku darso ilaahay cabsidiisa iyo dabeecad wanaagsan isku darso wa su'ila waxa la weydiiyey can akari maa shaykan ugu badan yudkhilu naasa dadku ay ku galaan annaara naarta fa qaala alfannu waalfarju wa afka iyo cawrada waweynada farjiga iyo afka waaye labadaa haddaad ilaalisana janada waa geli haddaad ilaalinaysana waa naara taqwallah iyo xusnu lkhulqa diinlaki waayo waa naara haddiina laka helana waxyaabaha jannada lagu daro rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan saxiixi wa canhu wa abi hurayra qaala wuxuu yiri qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yiri sala allahu calayh wasalam akmalu lmu'miniin mu'miniinta kuwa ugu kaaminsan ee ugu dhammaystiran akmalu lmu'miniin mu'miniinta kuwa ugu kaaminsan buu dhahay nebiga iimaanan xagga iimaanka axsanuhum khuluqan waa dadka ugu dabeecadda fiican waa dadka ugu dabciga wanaagsan wa khiyaarukum waxaa idinkugu akhyaarsan khiyaarukum linisaa'ihi kuwa dumarkoodu ugu akhyaarsan buu dhahay rasuulka sal alla calayh wasalam waxaa idinku akhyaarsan dadka dumarkoodu akhyaarahu tirmidi wa xadiidun xasan wa can saxiix macnaha can caaishata radia allahu canha qaala samictu rasuula allaahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya ina almu'mina qofka mu'minka ah layudriku wuxuu ku haleelaa kuna gaaraa bixusni khuluqihi dabicad wanaaggiisa qofka mu'minkaa akhlaaqdiisa fiican wuxuu ku gaaraa kuna haleelaa darajata asaa'imi alqaa'imi qof soomaa maantoo dhan haddana taagnaa oo salaad u taagnaa degogorajadiisa oo kale rawaahu abuu ba baa xadiiska wariyey wa can umaamata albaahiliy radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ana aniga zaciim zaciim u ah oo u ballanqaaday beyti guri oo fii rabadi ljannati jannada cirifkeeda ku yaala guri jannada cirifkeeda ku yaala waxaan u ballanqaaday liman taraka qofkii ka taga almiraa'a dooba wain kaana muxiqan haba mutaysta wabeytin guri oo fii wasati ljannati jannada dhexdhexaadkeeda ku yaalana liman taraka qofkii ka taga alkadiba beenta wain kaana naasixan haba kastamaayee wabeytin guri oo fii acla aljannati jannada meesha u sarraysa ku yaalana waxaan u ballanqaaday liman xasuna khuluquhu qofka dabeecadiisu hagaagto qofka ay akhlaaqdiisu wanaagsanaato xadiidun saxiix rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix buu ku wariyey azaciim addaami waa damaanad waa ballanqaad oo anaa u ballanqaaday waaye wa can jaabir radia allaahu canh ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi inna min axabbikum midka laygu jecel badan yahay ilaya xaggay wa aqarabikum idinkugu dhow minii xaggayga majlisan xagga majliska yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo axaasinakum akhlaaqan waa kuwa idinkugu dabeecadaha fiican wa ina adqabakum ilaya midka xaggayga laygu keen necab badan yahay oo aan ugu necbanahay wa abcadakum idinkaga fogaansho badan minii xaggayga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo afartaaruuna waa kuwa farfaariinta mutashadiquuna iyo waalmutafayhiquuna saddexdaastaa agtooda loogu niciyay maalinta qiyaamo qaaluu waxay dhaheen gadaal buu loogu fasiri doonaa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah qad calimnaa waa naqaanaa qad farfaaruuna farfaaruunta waa naqaanaa waalmutashadiquunana waa naqaanaa waayo tacfaarka waa midka hadalka badan idiqa waa midka hadalka isku deedheereeyo af muggiisuu hadlaa fasaaxuu raadinaya inuu hadalkiisa tacliimiyuu weyneeyo taas waayo ee famalmutafayiquuna mutafayiquun maxaa la yidhaahdaa qaala almutakabbiruun waa kuwa isweynaysiiska badan buu dhahay nebiga rawaahu tirmidi xadiid ka wariyey wa qaala xadiidun xasan buu yidhi adtarfaar huwa kathiiru alkalaam waa qofka hadal ka badan takallufan ee iska lufaaya waalmutashabbi'u almutaqaawilu waa midka isku dheereeya cala annaasi dadka korkooda bikalaamihi hadalkiisa wayatakalamu waa hadlayaa bimucifiihi afkii mugiisa tafaasuxan asagoo fasaaxad raadinaya wa tacdiiman likalaamihi hadalkiisana weyweynaynayo waalmutafayhiq asluhu min alfaqri ka timid iyay ka timid wahwa alimtiyaa buuxinta wahwa alladii yamla'u famahu waa midka afkiisa ku buuxiya bilkalaami hadalka wayatawassacu fiihi kuwaa siciya wayuqribu bihi waa qariiraynaya hadalkiisoo hadal qariib ah buu ka dhigaya takaburan isweynaysiin wairtifaacan iyo kor iska qaadid iyo wa idhaaran muujin lilfadiilati inuu ka fadli badan yahay wuu muujinayaa calaa kayrihi qayrkiisa kaasaa la yidhaahdaa warwiya tirmidi waxaa laga weriyey can cabdullaahi bni mubaarak raximah allah fii tafsiiri xusni lkhuluqi dabeecadda fiican asagoo fasiraya qaala wuxuu yidhi huwa talaaqat lwaj waa weji furfurnaana qofkani waa akhlaaq fiican marka lagu leeya maxaa laga gartaa weji furfurnaan wa badlu lmacruufi iyo macruufka uu bixiyo iyo wa kafu ladaa dhibka uu dadka ka reebo intaa qofka marka laga helo ayaa weli waa qof daleecad fiican weji xabuus markuu yahay macruufka iyo ficnaanta uusan dadka ku dhex gaafinaynin dhibkan uusan dadka ka celinaynin aaway dabeecad fiicnin marka waxaad fahmaysaa dabeecad fiican malihi dadka maanta maanta markayna arkaan beli nagu soo laabtaana ma suga gelayso saynoona caayinaya macruufkii wanaagana waana la kala dhibna inaad iska dhaafto dadka ka geyneen waaba sii dhignaaba dadka waxba lagu tartamaa qofka bini aadamkaa dhibkiisa intuu xaalkusaa yahayna wanaag fiican la heli maayo baaqul xilli baa geli doonaa hadduu rabbi idmo iyo walanaad iyo warafqi wabilaahi towfiiq laakiin wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam